إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا wasidnaa cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxa aynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo sagaashan ee ka mida ah aakhirka suurati aali cimraan min aakhir suurati aali cimraan qaala allahu tacaala ilaahay waxa uhi ina fii khalqi asamaawaati waalard abuurka iyo dhulka waxa ku sugan wakhtilaafi alleyli waannahaar iyo habeenka iyo maalinta isweydaarkooda waxaa ku jira oo ku cabo ka muuqanaya la aayaad calaamooyin baa ku sugan liulil albaab dadka caqliga leh waxgaradka ah aqoon-yahanka ah aladiina kuwaasoo yadkuruuna allah ilaahay xusaya qiyaaman iyagoo taagan wa qucuudan iyagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo iyagoo dhinaca u jiifaba yatafakkaruuna waxay aada u dhuganayaanay ka fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalard abuurka samada samooyinka iyo dhulka ayaa aad sida wanaagsan ilaahay u abuuraya cajaa'ibka ku jira ayay aada u dhuganayaanay eegayaan qaa'iliin bay ka dhigantay iyagoo odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa ilaaha yagiiow maa khalaqta haadaa kownkan iyo caalamkan aanu arkayno maad abuurin baailan xaq darro iyo xikmad darro ilaahay kumaad abuurin subxaanak waad ka hufantay taa taasi kuma qabato kaama timaado faqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahayow naga badbaadi rabbanaaday leey yaa rabbanaa innaka adigu man tudkhili innaar cidda aad naarta geliso faqad akhsaytahu kaa waad hoojiso guuldarraa u dhammaato wamaa lildaalimiina min ansaar dulmifalayaasha uma sugnaanin cid u hiilinaysa rabbanaa yaa rabbanaa ilaahayagiyow innanaa annagu samicnaa waxaanu maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaya waa rasuulkii yunaadii liliimaan iimaanku dadka ugu yeedhaya an aaminuu buu leeyahy rumeeya birabbikum ilaahayna rumeeya fa aamannaa ilaahayow rumayna ilaahw rasuulkaa xaggaaga dadka ugu yeedhaya rumaynta alleh aqbalnay waajibkaa gudanay rabbanaa ilaah iyagayo fakfir lanaa waxaad noo dhaaftaa dunuubanaa gafafkayaga wa kafir cannaa naga astur sayi-aatina simbirraxadayada iyo macaasida wa tawafanaa ilaahay oo ifka naga kaxeeyo geeridu ay nagu timaada maca alabraar samafalayaasha annaga oo wehelino oo biriya sama ku sifaysa rabbanaa ilaah iyagiyo wa aatinaa waxaadna siisaa fadligaaga nagu siisaa maa wacadtanaa wixii aada noo yaboohday dembi dhaaf iyo janno ahaa calaa rusulik calaa alsinati rasulik rusushaada carabkooda wixii aada noogu yaboohday ee ballanqaad wanaagsan iyo janno ahaa waa kaa sugaynaa marti baanu kuunahay walaa tukhsinaa ilaahay u guuldarro naga ilaaliyo han hoojinin yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha innaka adigu laa tukhlifu lmiicaad ballantaad qaado kama baxdidoo waa laogya taasaanu kaa sugaynaa saasay u ducaystaa waxa aynu xalayto soo xusnay qur-aanku siyaabuhu dadka u waaninaya inay ka mid tahay ee quluubtooda u dabcinayo ula hadlayo inuu aayaadka ku waaniyo aayaadka marka aayaadkaa la xusuusinaya qur-aanku uu soo qaadanayaa saddex qayboodba way noqonayaa aayaadka mucjisaadka ah ee rususha la siiyo oo suuradda bilowgeeda waxaynu soo arkaynay mucjisooyin la yaab leh oo nebi ciise la siiyey oo dhacdooyinkaa ilaahay uu dib inoogu soo celinayo cashar cusub iyadoo ah haddii ay tahay dadkii dhintee ilaahay idankiisa uu ku soo noolaynayay iyo kuwii bukaanka iyo kuwii aafooyinka iyo waa aayaadka mucjisaadka ah ee markhaatiga u ah rususha ilaa waa awood ilaahay waa aayaad baa laydhaha waxaa kaloo aayaada kuwanaynu akhriyayno oo kun lix kun iyo saddex boqol iyo lix iyo sod lix kun iyo saddex boqol lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddonka aayadooda kitaabku uu ka kooban yahay waxa ay yihiin waa magacoodaba dee aayaad baa la ydhaha suurad waliba aayaad bay ka koobantah waxa aayaada iyaguna kuwanaynu caawa dul taaganay ilahay u leeyay laaayatin liuli lalbaab wamaa huwa macna alaaya aayadda macnaheeduna waa maxa suurat lbaqara aakhirkeeda waxaynu kusoo marnay aayadda macnaheedu luqa ahaan wuxuu yihi ina aayata mulkihi an yaatiyakum taabuut aayat lmulk waxa calaamad u ah inuu ninka nin ilaahay soo diray yahay oo la ogol yahay xagga rabbi laga magacaabay waxa calaamad u ah marka aayaadkaas waxay calaamo u yihiin ilaahay sifooyinkiisa waxay calaamo u yihiin ilaahay awooddiisa waxay calaamo u yihiin ilaahay jiritaankiisa ilaahay tasarufkiisa wanaagsan iyo maarayntiisa quruxda badan iyo maamulka aan cid kale ka iman karayn wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu nin shaaciri waxa uu leeyahy shayga eegtaba caalamkan waxa uu ku tusinayaa inuu ilaahay keliya oo aan cidi ku haysanin meeshan siduu aayad u yahay waxa weeye makhluuqaadkan ilaahay uuna tusayo ee uu noo tilmaamaya shay waliba waa masnuuc wax la sameeye weeye ma haysaa masnuuc bilaa saanic ah waa inuu saanic yeeshaa masnuucaa la sameeyey wuxuu tilmaamayaa in saanac jiro saanican farsamadiisu ay qurux badan tahay saanican saanicyada kale ee makhluuqa aanu la mid ahayn ee uu ka duwan yahay marka aayadaha qur-aanka kusoo noqnoqonaya ee aayad la leeyahay macnayaashaasay xambaarsan tahay ile nusuustu iyadaa isfasiraysee markaa ilaahay baa waxa uu tilmaamo uu leeyahay samooyinkiiyo dhulka iyo habeenkiiyo maalinka isweydaarkooda macnaa abuurku ilaahay abuuray samooyinkiiyo dhulka iyo isweydaarka habeenkiiyo maalinka aayaad baa ku sugan ciddii caqli leh dadka had iyo jeer aayaadkooda aada u arkaya waa dadka takhasuska u leh ama diraasadda ku sameeya ku saynis ahaan u baadha mid falag ahaan u baadha iyagu dee ciddii markhaati furaysa ayaa dheeraada bay sii arkayaan laakiin innaga inta isheennu eh, ay qabanayso ee eh, aynu ku dareemayna bixaasati lbasar ayaaba wax fara badana tan weynaanteeda iyo ballaadhnaanteeda iyo eh, siyaabaha waxaan kale aynu dhisno oo dhami ay u samaysan yihiin siday uga duwan tahay iyo habeenka iyo maalinka kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya kanaa cad kanaa madow kanaa imanaya kanaa tegaya iskuma dahanbaabayaan isma jiirayaan isma masaxayaan ikhtilaafu leyli wannahaar iyadoo la ogaya calaa mari siniina waduhuur wixii makhluuq ku dabalihi waxunbaa isweydaarta waa macruuf marka horeba tijaabu ayaa insaanku wixii uu samaynaya ku keena laakiin ilaahay subxaana waa xakiim la aayaatin liuli lalbaab qur-aanku waxa uu tilmaamaa ulul albaab iyo dadka cilmiga leh caqliga leh fikirka leh marka waxaad halkaa ka arkaysaa in diintani ay tahay ama kitaabkani uu yahay kitaabulfidra walcaql mid caqliga iyo abuurka wanaagsan waafaqsan inuu yahy mid aan caqliga ihmaalinayn macnaa caqliga kama dhigayo waxyigani mid aan xigmad ku fadhin ama aan wax ka soo qaad lahayn caqliga wuu jahaynayaa waxyiga waxaa la diidayaa un caqli keli socda oo diin la-aan kaasi dabadiisuu ka noqonaya laakiin caqligii iyo cilmigii samaawigahaabaa isku tiirsan markaasi xaqiiqadii iyo sawaabka helayaan waaya saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana ulul albaab ulul albaab waa cidda cilmigeedii iyo caqligeedu ay isla jaan qaadeen ay isla jaan qaadeen aman huwa qaanitun anaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab halkanna waa liulilalbaab marka ululalbaabkii waa dadka helay aqoonta samaawiga ah ee cilmiga iyo caqligoodii uu isla jaan qaaday waaya sidaas sida haddaba ilaahay uu tilmaamay ulal albaabkii baa ilaha u sifeeyey sifooyinkooda waxaa kaaga muuqanaya ugu muhiimsan ee halkan aad ka arki karayso sifooyinkaas ma aha lacag bay leeyihin maaha waa niman tijaaro cumuumiyiina maaha waa niman madaxoo tegay ama garooma leh maaha waa niman xoog waaweyn ama cascas kullu daalik halkaa iska dhig laakiin wuxuu ilaahay ku ammaanay aqoon-yahanka dhabta ah iyo dadka cid walba ka mudhay wuxuu ilaahay ku ammaanay koow awalan waa cibaado waa cilmi iyo caqiido wanaagsan iyo cibaado san intaasaa ilahay uu ku ammaanay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim waa cibaadadii wayatafakaruuna fii khalqi asamaawaati waalard waa aqoontoodii iyo caqligii ay si wanaagsan uga shaqaysiiyeen rabbanaa maa khalaqta hada baطila ilaa aakhiri اlaayaat waa ducadoodii macnaha waa dad wanaagsanoo gartay wixii loo abuurayoo meeshay ka yimaadeen iyo meeshay ku socdaan iyo cid waliba xaqay ku leedahay bay garteenoo waxa weeye dad jahaysan weeye waa waa rabbaaniyiin kuwa qur-aanku magacaa u bixiya wey aayaadkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam habeenkii ay ku soo degeen qabandhacyo badan bay ku abuureen iyo cabsi habeenkaa oohin badan baa uu geystay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin asxaabtii yaryareyd qaar ka mid ihi caaishaanu booqanay habeen habeenada wakhti wakhtiyada ka mid ah berigii dambe laga hirqanayo cilmiga laga qaadanaya waxaanu bal caaisha waxaad noogu celisaa casharadii kaa maray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii layaabka ahaa waxay tihi wallaahi arrinkiisu wada layaab buu lahaaye laakiin si gaara waxaan usii xusuusanaya habeen habeenada ka mid a ah. ayuu nebigu iga soo agdhowaaday calayhi salaatu wasalaam labadayadii jidh baa istaabtay ah, halkaa marka uu marayo ayaa nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam darinii atacabad lirabbi caza wajal caawa idaawaa ilaahay baan caabudayaa ilaahay baa si gaara ula xidhiidhaya caaisha waxa ay tidhi waxa aan jecelahay nebi allow inaan kuu dhowaado waxa aan jecelahay oo kale inayda ilaahay caabudo xaqa ilaahay inaad siiso xaqaygana inaad siiso labadaba waad jecelahay ilaahay xaqiisiibuu u banbaxayaa cibaado nebigu wuu weysaystay biyaha ma badinine wax yar oo kooban ayuu ku weysaystay waa ilan alisraa fi lwuduu makruuh inuu qofku biyo badan daadiyo waa waxaan la jeclaysanoo wanaagsanayn salaad buu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii galay buu ilmo badan sii daayey ilaahay dartii buu la ooyey ilaa garhkiisu uu qoyey kolkaasuu haddana sujuuday xataa balla alard ilaa uu dhulkii qooyey dhinaca ayuu u jiifsaday markii uu daalay ee cibaado qaybihii dambe o dhan habeenkii uu tukanayay ee uu cibaado waday waxa u yimi bilaal saxaabigii mu ahaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii salaaddu inuu joogo bilaal baa arkay isagoo weli oohintii nebigu sii wadaa bilaal wuu qanciyey nebiga wuxuu ku yihi maa yabkiik waqad gafara allahu laka maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar oo maxaa kaa ohiyay iyadoo dembigii hore iyo kii dambeba ilaahay uu kaa dhaafo taa anagu maba hayne nebigu waxa uu kuuhi waay xak yaa bilaal wamaa yamnacunii an abki waqad unzila waqad anzala allahu calaya fii haadihi alleylati ina fii khalqi asamaawaati waalard oo sideebaanan u ooyay iyadoo ilaahay xalayta igu soo dejiyay aayadahan suurati alcimraan aakhirkeeda ah ee sidan u hadlaya cajiibka ah markaa nebigu wuxuu kusoo gebagabeeyey waylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha waxa guuldarrale qofka intuu akhriya aan fikirin ibnu cabaas waxa uu leeyahy habeen habeenada ka mida baan u dhabogalay nebiga calayhi salaatu wasalaam anoo doonaya inaan rikoodh gareeyo oo aan koobo cibaadadiisa sidan caaisha ay u marisay oo kale ayuu u mariyay waysadiisii iyo salaadiisii iyo intaba wuxuuse ku daray markii u horraysay ee uu kacay wuxuu akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka suurati alcimraan aakhirkeeda tobankaa aayadood ayuu akhriyay ina fii khalqi samaawaati laga bilaabay ilaa suuradda aakhirkeeda marka halkaa waxaad ka arkaysaa wuxuu isla akhriyayaa labada kitaab kitaabkan ina hor yaalla ee qur-aanka ah iyo kitaabka kownka ilaan siduu u leeyahay kitaabkani xaashiyo kala baxsan oo aynu akhriyayno ayuu kownkan aynu ku noolnahay cirkiisa iyo dhulkiisa iyo baddiisa iyo berigiisa iyo buurihiisa waa kown isaguna xaashiya leh kala baxsan oo u baahan akhrin aan u baahnayn keliya daadaawasho iyo dalxiis iyo eeg eegiduune u baahan in la akhriyo sidaa ilaahayba uu tilmaamaya subxaanah marka cajaa'ibkaa dheeraadka ah ayay aayaadkani leeyihiin sidaa ibnu cabbaas iyo caaishaba ay tilmaameen waxaa markaa loo baahan yahay qofku hadduu magaalo joogo magaalo hadduu joogo dee inaanu odhanin wallaahi baryahan cirkaba maan eegin inbaa miyigu tegayo markaa meel banaanahoo ahoo la ardaaba la yidhi seexo markaasuu yidhi oo ma meeshanaynu xidigaha arkayno miyaynaan maqsingelayn ermiyiguna dee ardaa unbay seexdaa macnaha xidigahaasuu ninkaasi qariibsaday waayo weligiiba mu eeginba meel laydh iyo magaalumuu iska dhex maraayo waa sidaynu dee konteynerkaasumaynu madaxa kula jirnaa laakiin waxaa loo baahan yahay in wakhtiyada qaarkood sidaa intuu nebigu soo baxo caalamka weegaya xidigaha iyo kuwa jooga iyo kuwa tegay iyo isbedeladooda iyo cajaa'ibka iyo madowga iyo aayaadkaa in wuxuu laga akhriyaa la doonaya iyo markaad caalamka marayseed soconayso khalqiga ilaahaya kala bedelan iyo dhulka kala bedelan intaba qur-aanku uu tilmaamaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wa dad daakiriina walaysuu haafiliin maaha dad ka dhacsan oo shaydaanku qufushay maaha oo qalbi laxooxa maaha laakiin waa dad daakiriina oo ilaahay xusaya marka sarajoogga iyo fadhiga iyo jiifka saddexdaba ilahay bay ku xusaa culimada qaarkood waxay ku fasireen salaadii hadday sarajoog ku tukan karaan way ku tukadaan hadday kari waayaanna fadhigay ku tukadaan hadday kari waayaanna jiifkay ku tukadaan waa sidii xadiidka saxiixa cimraan ibnu xusein markii uu dee nabiga la hadlo uhi waan bukaaye sidee baan u tukadaa saddexdaas siyoodba u tuka buuhi haddaad sarajoog karto sarajoogaa waajiba haddaad kari weydo fadhiga haddaad kari weydana fa calaa janbin dhinaca u jiifsa wey waxaa ka sii guda ballaadhantaa in la yidhaahdo nimankani calaa kulli axyaanihim wakhtiyaashoodu sida ay u dhan yihiin ilahay bay xusaan markay xafiiska joogaan markay shaqada joogaan markay suuqa joogaan markay masjidka joogaan markay safarka ku jiraan ilaa wakhti walba sharcigeenu dikri buu kuu sameeyey min masaajidkaa markaad ka baxdo ilaa markaad gaadhiga fuulayso markaad waddada sii socoto markaad guriga galayseed reerka la kulmayso markaad xamaamka galayso marka aad jiifinayso markaad soo toosayso dee kitaabul ah kitaabkan dikriga ka warramaya ah wuu camiran yahay waktigu wakhtigeennu meelba uma hayno meel madhan ama jaanisba uma hayno marka macnaheedu waxa weeye wakhtigoodao dhan bay ilaahay xusaan taana waxaa laga faa'idaysanayaa dee qofku ama wuu taagan yahay ama wuu fadhiyaa ama wuu jiifaa dee saddexdan miyuu ka baxaya haddii uu dee socdana qaybta wuxuu ku jiraa unsala jooga marka qofkii saddexdaa xaala midunbuu ku sugaya macnaheedu waxa weeye ilaahay bay wakhti walba xusaan maaha dad ilaahay ilaawa oo ilaahay xusuusto keliya markay masjidka soo galaan markay suuqa marayaan iyo markay xafiiska tagaan iyo marka ay maamul ku jiraanna hana haybsan waxay doonayaan sameeya maaha ku ar wayatafakaruuna fii khalqi samaawaati waalard fikirkaa horeynu soo tilmaanay fikirkaasi waa mid selafka dhaqan u ahaa weeye saa darteed ba xasan albasri waxa uu lahaa tafakuru saacatin khayru min qiyaami layla qofku inuu habeen fikiro saacad inuu fikiro ayaa habeen dhan inuu cibaado u taagnaado ka khayr badan bu inuu fikiro oo intan la sheegaya uu ka fikiro waxaa mar kale u yihi xasan albasri alfikratu miraatu mir-aatun turiika xasanaatik wa sayi-aatik fikirkaas ilaahay uu ina farayaa aynu ka fikirayna aayaadkiisa iyo kitaabkan kownka waa muraayad ku tusaysa xasanaadkaaga sayi-aadkaaga xumaan iyo samaan waxaad leedahay iyo xaggaad ka timi iyo xaggaad ku socoto saasay u fahmeen waxaa ilaahay ku ammaalay ducada ay ducaysanayaan intee oo jeer buu soo noqonayaa eraygan a ah maxay rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa yaa rabbanaa in badan buu soo noqnoqonaya sidaa darteed bay haboon tahay inaynu bal dhowr daqiiqo siino ducada fadligeeda aadaabteeda iyo waajibaadkeeda iyo shuruudaheeda inaynu in yar dul marno leanna ducadu waxaad moodaa inaynu cibaadada la nimaadna laakiin qayb ka mida cibaadada ducada ah ma badnaad moodaa inaguma badna dadka qaarkoodna waxayba aaminsan yihiin in loo duceeyo mooyaane inaanu isagu ducaysan karayn oo inoo ducee sheekh ayuunbaa laga yaabaa inuu idhaahdo mooyaane inuu isagu si toosa ilaahay ula xidhiidri karo ama xidhiirkaas xidhiirkaas uu ugu qaalaysan yahay baaba laga yaabaa inaanu qof garanba marka wax yaroo kooban haddaynu ka nidhaahno qodobo dhowr iyo tobana oo ka mida aadaabta ducada marka u horreeya waa layna faray sida aad arkaysa ilaahayba uu ku ammaanay dadka awliyadiisa iyo ulul albaabka xadiidkii nucmaan ibnu bashiir waxa uu tilmaamaya inuu nebigu xuseybay calayhi salaatu wasalaam ina aducaa huwa alcibaada cibaadada asalkaa ah iyo dhuuxeedu riwaayadka qaarkoodna adducaau mukhu lcibaada waa dhuuxa cibaadada ducadu shay waliba dhuux buu leeyahay dhuux waa halka kamakacdada ah qof waayo dhuuxa ama noole waayay dhuuxa dee socon maayo dhaqaaqi maayo marka ducada lafdhabarkeedu waxa uu yahay cibaadadu waa waa ducadu waa dhuuxa cibaadada markaynu cibaadadaa la nimaadno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday in uu ina aqbalayo udcuunii astajib lakum waa yabooh ilaahay sidaasaanu u akhriyeyba markaas aayadda waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan u sheeg kolka ay addoommuhu ikaa weydiiyaan nebi maxamedow inaan u dhowahay oo aan ka ibaryaya baryadiisa aqbalaya waa bushaaro wey iyo axaadiid kaleba waxaa fadligeedii ka mid ahoo nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa shayun akrama cala allahi min adducaa cibaadooyinka ka ugu karaamo badane ilaahay ugu jecel yahay waa maxay waa ducada inaad isaga barido waxaa kaluu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam fadligii ducada wuxuu nebigu uhi man sarahu an yastajiiba allahu tacaala lahu cinda shadaa'idi waalkurab falyukthir adducaa fi rakhaa qofka ilaahay ilaahay ka doonayo wakhtiga xaaladdu ku adag tahay inuu ducadiisa aqbalo markuu barwaaqaysan ilaahay xusuusto ducadiisa ha badiyo ducadaadu yay noqonin maalintay wax kugu jiq yihiin laakiin markaad nafiska tahay ee aad raaxaysanayso ee aanad waxba dareemayn ilaahay ducadiisa badi sirtaas waa sir aad iyo aad u cajiiba wakhtiga aad ladantahy haddaad ilaahay xusuusato wakhtiga aad dhiban tahay buu isaguna ku xusuusanaya macnaha kuu naxariisanaya waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo fadligeeda ka mid ah ducada in ilaahay uu ku joojiyo balaayooyinka balaayiyo baaska wareega ilan tani waa daarulbalaa ilaahay waxyaabaha uu ku hakiyo ee burburiya balaayadaa waxaa ka mid a ah ducada wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yugni xadarun min qadar feejignaantu qadarka waxba kama tarto waina ducaa yanfac mima nazal wa mima lam yanzil ducadu waxay wax ka tartaa balaayada ku dultaallee soo degtay iyo ta soo socota labadaba waina albalaa'a laa yanzil fayalqaahu ducaa fayactalijaani ilaa yowmi alqiyaama balaayaa soo degaysoo ducadaadiibaa ka hortegaysa kolkaasay isla rafanayaan hubkan gantaalahan soo socda sida qaar kale looga horgeeyo iyaba waa muuqaal cajiibe sidaasoo kale isugu beegmayaana isugu dhacayaan way isla rafanayaan ilaa qiyaamaha haddii dee qiyaamaha la gaadhana dee la isla dhaafba balaayadii <laughs> iyo wakhtigeedii oo qof walbana dee qiyaamadiisa waa markay naftu ka baxdo laa yaruddu alqadaa ila ducaa qadaaga waxa celiyay buu nabigu leeyahay ducada ila ilaahay unbaa shaygana xukumay ducadana xukumay isagaa isu dhigaya ducada adaabteeda waxaa ka mid a ah, arrin aada u muhiima aynu fudaydsanno miisaan badanba aynaan u yeelin oo aklu lxalaal wa tarku lxaraam in xalaasha la cuno xaaraantana laga tago waa arinka wakhtigan dambe busaaradaha iyo xayraanku uu iska batay iyo duruuftu arin meel la yska dhigay weeye war afkaa wax la geliya ama la budliya ma la helaa un wey arrintaas waa arrin aad iyo aad u khatar badan oo wakhti kastaoo fitnadu ay badato ama wakhti kasta oo aakhiru zamaanka lagu sii dhowaado mushkiladaha bulshada wasakhaynaya ka midta waxa afkaaga galaya inaad eegto waxa ku xidhan mustaqbalkaaga aakhiro waxa ku xidhan mustaqbalka ubadkaaga waxa ku xidhan mustaqbalka cibaadadaada saa darteed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxa ilaahay uu faray mu'miniinta wuxuu rususha faray rususha wuxuu faray inay dayibaadka cunaan iyo xalaasha mu'miniintana wuxuu faray inay xalaasha cunaan waa kii dee tilmaamaya xadiidkii saxiixa ahaa qof busaarasanoo baahanoo waqtigii ducada la aqbalayay marayo oo ilaahayow ilaahayow lahoo khushuucsan gacmaha kor u taagayo aada u khushuucsan waxba laga aqbalayn maadaama waxa ku xeeranaba uu xaraamiyo wuxuu cunayo iyo wuxuu xidhany iyo wixii lagu koriyey waa wada xaraam wuu dhiiqaysan yahay fa annaa yustajaabu lidalika su-aashaasuu soo dhigay nebigu bal adigaan kuu dhiibeen sidee kaa loo aqbalaya waa waxaan aynu arkaynee ducadii way badan tahay rabbi barigiina wuu badan yahay wax soo dhiiqayaana wuu yaryahay oo subxaana allah adaabta ducada waxaa ka mid a in qiblada la qaabilo waayo waa halka quluubta addoommaha caalamka joogo dhammi ay kusoo xidhantay salaadeenni baynu ula jeesanaynaa nebigana way ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa markiiuu istisqaaga sameynaya ilaahay uu weydiinaya roobka fastaqbala alqibla qiblada ayuu u jeedsaday markii uu ducaysanayay isagoo mimbarka jooga xagga qiblada u jeedsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kayfiyaadkii waxaa ka mid a ah adaabteeda mulaaxadatu alawqaati alfaadila waalxaalaati ashariifa in aad eegato xaaladaha wanaagsan iyo wakhtiyada wanaagsan xaaladda fiican iyo wakhtiga fadliga badan in aad la eegato ilaa waxaa lima bay leeyihin waa meelaha aad ducada badinayso sida maalinka carafa bisha ramadaan maalinka jumcaha habeenkii saddex ee saacadaha u dambeeya labadiiyo wixii kasii dambeeya wakhtiga aad sujuudsan tahay sujuudda aad ku jirto wakhtiga roobku soo degayo adaanka iyo aqiimidda dhexdooda wakhtiga colaalku kulmaan gaalada iyo islaamku marka ay kulmaan ee qulubtu gilgilmayso wakhtiga aada cabsanayso wakhtiga qalbigaaga uu soo jeedo ee u dabacsan yahay inahaasoo dhan nusuus aynaan halkan ku wada akhriyi karayn ayaa ku soo aroortay waxaa ka mid a wakhtiyadaas salaadaha dabadooda nebigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiye ayu ducaai asmac ducadeebuu ilaahay aada u dhegaystaa oo dhaqso loo aqbalaa waxau ihi qaala jawfu leyli alaakhir wa dubara salawaati almaktuubaat habeenka qaybta dambe iyo salaadaha dabadooda salaadaha dabadooda waxay culimmadu ku fasirayaan ataxiyaadka marka uu qofku dhameeyo lahaa fatakhayar min adducaa'i maa shi't ducada wixii aad doonayso kolba dooro waa wakhtiyada ugu fadliga badan weeye aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakfiruu fiihi ducaa faqamilun an yustajaaba lakum waktigu addoonku ilaahay ugu dhowyaa markuu fooda dhulka ku hayo halkii xubnihiisa ugu sharaf badnayd ilaahay daraaddii marka uu dhulka u saaro ee uu ku hayo waktigaasuu ilaahay ugu dhow yahay ducada badiya waxaa la rajaynayaa in la aqbala buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kayfiyaadka waxaa ka mida iyo aadaabteeda inuu qofku gacmaha kor u qaado wakhtiga uu ducaysanayo marka aanu salaada ku jirin hadduu salaada ku jiro waxba kor u qaadi maayo ee markuu salaada ka baxsan yahay wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu xishood badan yahay waxa uu ka xishoodaa addoonkiisu markuu yaa allah yaa rabbi yaa rabbi leeyuu gacmaha kor u qaado iyaga oo madhan inuu ku celiyo ilaahay wuu ka xishoodaa wuu ka aqbalaya xadiidkaasoo xasana aadaabteeda waxaa ka mida inaad ilaahay ammaanto oo aad mahadiso ilaa waxbaad ka doonaysaae mahadiisa iyo ammaantiisa inaad badiso oo ducada taa aad ku bilowdo inaad nabiga ku sallida calayhi salaatu wasalaam bilowgiiyo dhammaadkaba wuxuu maqlay rasuulku sala allahu calayh wasalam in ducaysanayooo salaada akhirkeeda ku ducaysanayo salligii nebiga ka tegey markaasuu lahaa wuu degdegay kani wuu degdegay maadaamaanu salligii la iman aadaabteeda waxaa ka mid a qalbiga in aad soo xaadiriso baahina muujisato laakiin haddaad qowlka ka daldalmaysa duco fara badan qalbigaaguna meel kale uu ka shaxayo oo labadu aanay wada socon qalbiga iyo qowlku maya qalbigaagu waa inuu soo jeedo baahina aad muujisato inaad ilaahay u baahan tahay udcuu rabbakum tadarucan wakhiifatan inahu laa yuxibu lmuctadiin ilaahay barya idinkoo isu dhuldhigaya idinka oo baahi muujisanaya ma jecla kuwa xadgudba nabigu calayhi salaatu wasalaam maruu maqlay asxaabta iyagoo codka kor u qaaday oo ducaysanaya oo dikri wada wuxuu lahaa arbicuu calaa anfusikum wa laa tadcuuna asama walaa qaa'ida markaa baryaysaan mid dagalo maqan ma ah ee waxa weye mid idiin dhow naftiinna u kaadiya si iyo aadaab leh ilaahay u barya markaad ducaysanaysa aadaabteeda waxaa ka mid ah inaanad qaraabogoysnimo iyo dembi iyo macsiyo ilaahay aanad baryin waxaad baryaysaa hadduu yahy dad aad habaarayso hadduu yahay uwadkaagii aad habaarayso ama aad ismi iyo dembi taasi iyaduna aadaabta kama mid ah waxaa aadaabta ka mid ah in aanad ducada raajisanin oonad odhanin ilaahay waanu barino waanu barino waxba la aqbali waayo maxaanu kaga celcelin dee ku wadnay wadnaye taasina adaab daraday ka mid tahay liannahu ilaahay xoog waxba lagama qaadee miskiin yaroo daciifa baa tahaye adugu bari weyn lidaalik baa cumar bnu khadaab radia allaahu canhu waxaa odhan jiray calaya hamu dducaa walaysa calaya hamu lijaaba aniga hamiga isaarani waa inaan ilaahay baryo aqbalkana isagaa leh aadaabta waxaa ka mida ah inaad jasmin la timaadaad go-aamiso ilaahayow i aqbal ilaahayow saais ilaahayow saais ilaahayow haddaad doonaysa in shiita allaahuma aqbal ducaai in shiit haddaad tidhaahdo waa adab daro haddaad doonaysa ilaahay oo aqbal hadduu dooni waayo maxaad ka qaadi taasina meesha ma qabato ikhtiyaaru jawaamici alkelim aadaabta ducada waxaa ka mid ah in la doorto ducooyinka gudaha ballaadhan ama macnaha weyn xambaarsan rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana allahuma innii asaluka min khayri maa sa'alaka min nabiyuka maxamed ducooyinka saasee koobkooban iyo kuwan aayaadku ayna barayaane qur-aanka ku jira asraartooday leeyihiin sir gaara bay leeyihiin ducooyinka waaridka ah kuwaasibaa adaabta ka mid a ah. adaabta waxaa ka mida ah takaruru ducaa in ducada qofku uu celceliyo oo maalintii intaasoo jeer aad ducaysato oo aanay ducadu yeelanin wakhtiya ay iska badnaato aadaabtay ka mid tahay ilan goor walba ilaahay waad u baahantahay ilbiriqsi kama maarmi karayside aadaabta ducada waxaa ka mida ah, cidhina kaagama baahi badnee haddaad cid kale u ducaynaysa inaad adigu naftaada ka bilowdo de waa adiga arkaya dadka muminiinta markay ducaysanayaan rabbanaa rabbanaa rabbiqfir lii waliwaaliday waa inaad adigu iska bilowdaa ducada adaabta nusuusta ayna baraysaabaa sidaas sida xaafid ibnu xajarba uu soo naqilayo waxaa adaabteeda ka mida marka aad dee in badan gacmaha kor u taagto inaad wejiga marin karto haddii aanad salaada ku jirin salaada iyada gacmahana kor looma qaadayo wejigana lama marinayo adaabta waxaa ka mida inaad ku darto waalidka waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira sidaa hadyiga ambiyada aad ku arkaysa qur mid waliba naftiisa iyo waalidkiiyo saasuu ducada isu raacinaya adaabta waxaa ka mida ah walaalahaaga muuminiinta in aada u ducayso sida uu tilmaamaya xadiidkaa warinaya safwaan ibnu cabdilaahi marka uu qofku duceeyo walaalkii u duceeya malaa'igta ilaahayda ag joogto waxay leeyihiin walaka milu adigana waxa kuu sugnaaday intaa aad ilaahay u barida walaalkaa in le ilaa shan iyo toban nuqdadood oo aadaabta ducada ka mid a ah ayaynu tilmaannay waaya marka inuu baab dhan oo waasica yahay oo fiqi dhan u baahan oo ku dadaalkiisa laho qayb muhiim oo ah cibaadada ka mid a ah, ayaad arkaysaa baabkani in la fudaydsadana aanay ahayn rabbanaa maa khalaqta haadaa baailan subxaanaka faqinaa cadaaba annaar saas weeye kownkan markay eegeen waxay dhaha le caalamkani xikmad darra maaha ilaahw xikmad baad u abuurtay ilaahayow xikmad baad u abuurtay caalamka ilaahaw cadaabkaaga naga badbaadi waxa ay ku fikirayaan waxa weeyaan inuu ilaahay cadaabka ka badbaadiyo jannana geliyo rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzayta naar bay ka warwarayaan ee way ku soo celcelinayaan ducaada muminiinta wey waa inay u badataa jannada ilaahay weydiisato iyo naarood ka magan gasho guuldaraa u dhammaatay kaadna aad ilahay naar naga nabadgelyo rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadi liliimaan an aaminuu birabbikum fa aamanna waa garnaqsi saxa oo tilmaamaya ilaahayow wixii waajibna loogu lahaa ee waajib aad dagaga dhigta ilaahayow fuline intii itaalka yaa ilaahayow fuline naxnu calaa cahdika wa wacdika ma statacna wixii aad nagula ballantay ilaahayow waa fuline waxaanu maqalnay mid noogu yeedhaya iimaanka ilaahay rumeeya leh dee rumayna waa rasuulka ilaahay iyo goor walba ciddii xaqa ku gaadhsiinaysa ilaahw yeermadii xaquna soo gaadhay ilaahayow guddoomanay rabbanaa fakfir lanaa dunuubanaa wakafir cannaa sayi'aatina watawaffanaa maca alabraar ilaahw dembiga naga dhaaf sayi'aadkana naga asto sabafalayaashana na raaci marka dembigii iyo sayi-aadkii waa laba dembiye ku-celcelintu waxay tilmaamaysaa warwarka badanay ka qabaan culimmada qaarkoodna waxay ku fasiraan dembiguna waxa weeye kuwii waaweynaa sayi-aadkuna waa kuwii yaryara ilaahay ou labadaba iswada raaci rabbanaa wa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik wixii aada rusushaada afkooda noogu ballan qaaday ee ayna soo gaadhsiiyeen ee ahaa inuu awliyadiisa ilaahay maamuusayo ilaahay ow kaa waa doonaynaa aduun baanu wax kaa doonaynaa ilaahu adaanu marti kuunahay gacmaha ku hoosaysanaa walaa tukhsinaa yowma alqiyaamati innaka laa tukhlifu lmiicaad saasay ku ducaystaan bal haddaba eeg marka intaa isku hagaajiyeen fastajaaba lahum waa u aqbalay rabbuhum ilaahoodii annii biannii anigu baa ilaahay wuli laa udiicu lumin maayo camala caamilin mid camal sameeyo minkum idinka idinka mida camalkiisa lumin maayo qofkaasoo min dakarin lab ah aw unthaa ama dhadig lab iyo dhadig mid kastaba ha ahaadee qofka camal sameeyey camalkiisa lumin maayo ku talagala baa ilaahay wuli bacdukum min bacd barkiinba kuwa kalu ka yimi oo rag iyo dumar waa soo kala jeedaanoo dad isdhalay baad tihiin oo ilaahay hortiisa u siman aqbalka ducada faaladiina camalkii haddaba ay lagu janno mutaysanayay ayaa ilaahay uu tilmaamay faaladiina haajaruu dadka ilaahay daraaddii u qaxay wa ukhrijuu min diyaarihim guryahoodii laga soo eriyey wa uuduu fii sabiilii aniga jidkayga xaqa ah daraaddii lagu dhibay iyo diintayda awgeed wa qaataluu dagaalamay wa qaataluu dagaalamee wa qutiluu la laayay wala ukafiranna canhum waxaan ka salabayn doonaa oon ka tirtiri sayi-aatihim gafafkooda waan dhaartaye ballan baan ku qaaday baa ilahay uhi kuwaa ina nadiifiyo wala udkhilanahum waxaan gelin doonaa intii uu ilaahay nadiifiye kadib wuxuu ku qurxinayaa jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda sidaa ay u qulqulayaan min cindi illaah asaabahum allahu sawaaba ilaahaybaa abaalmarin siiyey abaalmarintoo min cindi illaah isaga agtiisa ka timidoo weyn wallaahu ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu thawaabu abaalmarin aada u qiimo badan baa rabbi agtiisa ahaatay fastajaaba lah waa bushaaro wey saasaa ilahay u bushaaray wuu aqbalay halka aynu ka fahamnay cidda sidaa ilaahay u barida aadaabtaa marta aqoontaa wanaagsan la timaada inuu ilaahay u aqbalayo fastajaaba lahu waa saas wey rajadaa fiican buu addoonka saalix ah ee wanaagsani ayaa ilaahay uu ka rajaynaya kolka uu baryayo markii uu aqbalay rabbi waxa uu xusay waxyaabaha uu ku aqbalay inay ka mid tahay inay yihiin dad caamiliina oo aqbalka ilaahay waxay ku heleen ilaahay bay marka hore aqbaleen eeg duco la aqbalay buu sheego markaasuu haddana yidhi annii laa udiicu camala caamilin minkum mid camal sameeye camalkiisa ma dayacayo marka meeshii camal baa jira ducada waxyaabaha lagu aqbalaya waxaa ka mida ah inaad ilaahay aqbasho waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan saa uu ballan qaaday ilahay markay addoommuhu baryaan inu aqbalayo laakiin muxuu yidhi falyastajiibuu lii aniga horta hay aqbaleen waliyu'minuu bi hana i rumeeyeen macnaha iimaaniya camal saalixa ah hala yimaadeen anna waan aqbalayaa taasay isu daba socota isagoo wuxuu doonayo qofku samaynayo xumaantii dabaalanaya oo waajibaadkii ka tegay oo macaasidii ku dhex jira ilaahayow ilaahayow ilaahayow buu leeyay dee waa kaa nebigu uhi fa yustajaabu lidalik kaa sidee loo aqbalaya ilaa wuxuu ka tegay shardigii ah aniga hay aqbaleen bal waxaad ka warantaa tusaale basiidaba haddaynu soo noqon soo qaadanno walilaahi almathalu laclaa cidaad wax ka doonayso oo kuuhi waxaaya waxaa soo samey aan ku siinayaa oo idhi maya samayn maayo idhiimuun waxaaya waxaa adiga iga codsateedi fartay samayn maayo eh qof mas-uulaad waxu doonatay markaasu yihi horta hawshaasaan kuu diraa hawshii miyaad qabatay mee ma qabanaya hawshaasa ii dhiig dee warad naga tag bu kuleeyahy wax kaleba ma jiraba <laughs> waaya walilaahi almathalu laclaa waa qof bani aadamaba marka had iyo jeer wixii uu kaa codsado aada diiddo marka horeba aad sii xukumaysa ood leedahay wixii aan ka doonaya heli maayo maadaama wixiisii aanan fulin ilahayna wuxuu ku leeyahy falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun anii laa udiicu camala caamilin minkum ma luminayo mid camal sameeyo idinka idinka min dakarina unha labiyo dhadig labiyo dhadig kuu doonaya ha ahaado labiyo dhadig baa si gaara ilaahay halkan uu u magacaabay uu kala qaaday waxa nasku uu tilmaamayaa khalqigu amaam allaahi inay siman yihiin labkooda iyo dhadigooda midabadooda kala duwan qaaradahooda kala duwan jinsiyadahooda kala duwan amaam allaahi way siman yihiin lama odhanayo tanaa dhadigahoo iyadu ma gaaraysa tii darajadiisii ma gaarayso ducadeedii salaam u baahan tahay maya bacdukum min bacdin baa ilahay waa soo kala jeedaanoo laba qoloo isdhalay unbaat kan aabbaa la yidhaahdaa inan buu dhalay inantuna mid bay hooyo u tahay saasun bay u kala farcan yihin annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarkii waa kuwo laga jeexay un ragga yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجاaلا كثيirا ونساءa marka sidaas weeye ragga iyo dumarku inta ay ku siman yihiin baa ka badan inta ay dheeraadka ku kala leeyihin ragguna waxyaabo dheeraadu ku leeyahy way jiraan dumarkuna waxyaabo ay ku leeyihin way jiraan inta ayse ku siman yihiin baa badan wixii diinahoo dhan waa ku siman yihiin wixii ilaahay loogu dhowaanayo ducadiisa cibaadadiisa arrimaha aakhiro ee loo howlgalaya intaba waa ku siman yihin saa darteed midiba waa wuxuu qabsada un midiba waa wuxuu sameeyo un geedka ninka ah ee habsaamaa islaanta awliyada ilaahay ka mida unbaa ka dheeraynaysa kaa kalena bannaankaasu fadhiyaya nin baa la yidhaahdaa waxba kuma soconayo waaye bacdukum min bacd saasaa ilahay riwaayinka qaarkood waxay tilmaamaan umu salama saxaabiyadii laodhan jiray xaasiska nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam baa maalin waxay nabiga ku tidhi laa nasmacu llaha dakara nisa'a fi lhijrati bishayin in badan iyadoo qur-aanku hijradii arrimaha cibaadada iyo waxyaabaha isagoo hijrada ku xusay qur-aanku maanaan maqal dumarka markaas aayaadkan ilahay buu soo dejiy waaya camaladii in badan bani aadamka ku adkaada qofkuna derajo dheeraada uu ka helaaba halkan ilaahay xusa waa hijradii waxa weeyaan jihaadkii labadaa arrimoodba insaanka aad bay ugu adag qofku inuu qaxo oo ilaahay dartii u qaxo qofku inuu naf iyo maalba bixiyo meeshii ay ku baxayeen inuu istaago ilaahay daraaddiina isu taago arrin weyn weyn waa arrin aan sahlanayn faladiina haajaruu kuwii qaxay wa ukhrijuu min diyaarihim guryahoodii baa laga soo saaray iyagoo iska degan oo reerahoodii iyo waddankoodii degan baa la soo saaray wa uuduu waa la dhibay fii sabiili maaha fii sabiil fii sabiili alkhayr sababo kale haddii loo dhibo maaha fii sabiili ilaahay daraaddii ayaa loo dhibay jidkayga daraaddii baa lagu dhibay iyagoo diin iyo xaq ku taagan wa qaataluu wa qutiluu way dagaalameen waa la dilay maaha iyagoo tunka dhigtee iyagoo wax iska dhicinaya oo waajibkoodii gudanaya oo jihaad ku jira qaatalu saasay sheegaysa markaasay shahiideen la ukafiranna laantu waxay tilmaamaysaa dhaar la wallaahi ukafiranna canhum sayi'aati waxaan ku ballanqaaday baa ilahay anu ku dhaartay inaan kuwaa safeeyo inaan janno geliyo low walaudkhilanahum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru hawaaban min cindi illaah saasaa ilahay u ballanqaaday marka ducada iyo camalka saasay wada socdaan fadliga shahiidkana halkaa waa ka arkayna waaye in badanoo bani aadamka ka mid a ah, ayaan haddaba aakhiro iyo ilaahay daraaddii iyo midnaba u shaqaysanina waxay u shaqaysteen uu yahay adduunyo in badanoo kalena way ku daba lumaysaa siday kuwaa u bidhaansanayso nebiga waa looga digay calayhi salaatu wasalaam fayaquulu yaquulu allahu tacaala laa yaquranaka baa ilaaha wey yay kugu kadinin oo ay ku dagin ha ku lugoyn taqallubu aladiina kafaruu kuwa gaalada ahi gadgadoonka iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan fil bilaadi caalamka mataacun qaliil waa alaab yar oo kooban waxay isku hagaajiyeen uma intaa kadib ma'waahum jahannam hoyga ay galayaan waa narta naarta la laydhaha waa bi'salmihaad meel gogol noqota halkaasaa u xun baa ilaha wey laakin aladiina taqow kuwii ilaahay ka cabsa laakin aladiina taqow rabbahum kuwa ilaahay ka cabsaday lahum waxa iyaga u sugnaaday jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar jannooyin wabiyaalay ay qulqulayaan hoosteedii webiyaashii khaalidiina fiiha way ku waarayaan nuzulan waa sooriyeyn iyo martigelin iyo soo dhoweyn min cindi illaah ilaahay xaggii ka timi wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxa ahaaday khayrun wuu u wanaagsan yahay lilabraar samafalayaasha wasadaqa allah ilaahay baa yaqaana makhluuqa gaalkooda iyo islaamkooda iyo siday u fikiraan iyo cuquushooda iyo waxa ku weyn iyo waxoo dhan baa ilahay yaqaana marka ilaahay tan wuxuu uga digayaa qofkii iimaan leh isaga rumaysan wuxuu uga digay taqalubu ladiina kafaruu fi lbilaad kuwa gaalada ahi waxqabadka ay sameeyaan iyo horumarka iyo adduunyada waxyaabaha cajaa'ibka leha ay ururiyeen yay kugu dagi yaay kugu dagi halkaa waxaa ka muuqda inay mar walba dadaal dheeraada u leeyihiin adduunyada waayo qofka muminka muuminkaahi adduunyada waxbuu ka qabsanayaa laakiin waxa u wehelisa dee aakhiru u dadaalayaa iyadana oo wakhtigiisu wuxuu u qaybsan yahay adduun iyo aakhiru u qaybsan yahay kanna hamigiisi iyo tamartiisiiba wuxuu isugu geeya adduunyu ma in la leeya idinku taqalubka iska daaya iyo wax soo saarka iyo horumarka iyo dhaqdhaqaaqa adduunyada in la leeya maaha laakiin kani tamartiisii halkan isugu geeyey si kale kolka loo eego waxa qur-aanku uu tilmaamaya nooc lugooyaa inay tahay oo aakhira way ka banadayn laakiin adduunyada waa loo furay falamaa nasuu maa dukiruu bihi mise walamaa nasuuh wawah msasa walamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay ilaaween waanadii aan waaniyey buu ilahay ay qalbigii xidheen fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay shay walba albaabadiisaan u furay shay walba albaabadiisa waan u furay baa ilahay waxaa kaloo rabbuna uu tilmaamay maxay yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya muuqaalka adduunyada way yaqaanaan buu ilahay cilmi bay u leeyihin wahum can ilaakhirati hum qaafiluun xagga aakhiray ka banadan yihin xaggaasunbaa damka ahoo xaggii xaasilka ahayda laakiin tani waa u furanta marka cilmigan ilaahay wuu u sugay inay leeyihiin in loo daayo oo looga hadha maya waa in lagaga horeeyo lagula tartamo ay kusoo higsadaan sidii muslimiintii horeba ay ahaayeen culammadeennii hore salafka waxay ahaayeen cilmiga tajribiga la idhaahdo ee culumta adduunyada iyo cilmiga samaawiga ee waxyiga labadaba xalqada masjidkaa lagu hayay ikhtiraacii bay samaynayeen biolojka iyo chemistariga iyo fisiyaga iyo falaga ayay intaba samaynayeenoo xalqadda ay ku qorayeen oo maraajicda u waaweynee ilaa hadda aan laga maarmina la cuskado ayay lahaayeen khubarada muslimiinta marka haddaba nasku wuxuu tilmaamaya dadkana uga digaya adduunyada waxaa faraha badana gaaladu ay urursadeen ay isu geeyeen insaanku siduu u eegayo ee u daba ordayo ee iyaga ugu jecel yahay inaanu ilaahay weydaaran miyaanay dhicin maanta dad badan baa waxay u fikirayaan leeyihin markay caalamka saa u yara egeegaan waar inta waxaysata iyo inta tiknolojiyadale iyo inta nucliyerkale iyo inta kada iyo inta kalihibaa iyo inta alaabteedu wanaagsanta iyo inta noocana iyo inta jinsiyadeedu wanaagsanta intuba dee waa waa nimanka ah wallaahi caqliga waxaa isugeeya mid laga maarmi karaya laga hari karaya maaha caqliga mucjisaadkan soo saaray dee caqli laga hari karaya maaha nimanka awrka inoogu xidhiidhiya kole dad awrkaaga ku xidhiidhsana ilaahay ka furmay in badan waa taa xidhiidhkooda laga maarmi maayo xidhiidhkooda inoo ilaaliyo waxay doonayaan aan ka dhagaysano waxaynu doonayno aynu ka helno oo kama helaysid waxaa doonayso ilaahay baa laga helaa waxa la doonaya marka horumarkay nimankaasi adduunyada ka sameeyaan yuu idin hodin ayaa ilaahay wuri subxaana ilaahay ku tirsado idinku wax qabsada ictimaad cala allah uma cala nafs ummadda ilaahay wuxuu faraya inay ilaahay cuskadaan iskuna tashadaan waa arrin weyn wey waa jiritaanka ummadaha waxyaabaha xaqiijiya laa yaqurannak qururku waa kadada iyo dagitaanka iyo suldaarada yuu idinhood inuu idin lugoynin taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad nimanka gaaladii dhaqdhaqaaqa iyo horumarka iyo cajaa'ibka ay samaynayaan caalamka taa ku lugoyna mataacun qaliilun uma maawaahum jahannam wabiisa almihaad waa alaab yaroo naari ka dambayso meel xun loo gogli doono si kale hamoodin waxa ay haystaan inay ku hagaagsan yihiin oo ninkan waxaa helaa wiyey nin wanaagsan oo sidanu adduunyada waxaanu helay aakhirana waxaa helayo taa hamoodin ha isaga qiyaasanin haynta adduunyadii haynta aakhiro aakhiro inaan geel lahayn lama ammaanayo <laughs> inbaa laga sheegay waaya marka sidan oo kale iyagaa waxay idhaahdeen sidaan adduunyada aanu idinka xoolo badannahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee asxaabtiisii maka la joogay ayaa ku yidhahan sidaan iminka aanu idinka xoola badan baanu akhrina idinka janno badanayna weligiinba wada saasay yidhahdeen marka faajirnimadooda ha ku lugoynoo qiyaas adduunyadii aakhiraha isaga qiyaasanina ee mid halkan hayn badan baa faramadhan mid halkan siraatay oo iftiimaya madow mid halkan xoog weyn baa halkaa daciifa yaan la yskaga qiyaasanay waa kaa ilaaha yidhi laakiin waxay tilmaamaysaa arin kale ay kusii xidhanta hadday kuwaasi sidaa u lugo-een aladiina taqow rabbahum kuwii ilaahay ka cabsaday taqwadaa la sahay qaataaye lahum jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar jannooyinkaasay leeyihin jannooyin bay leeyihin buu ilahay jannooyinka webiyaalbaa hoos qulqulaya suuratu maxamed aad ka akhriyi karaysa mid caana mid malaba mid biya mid khamriya intaasoo qura qur-aanku kuma daaya wuxuu raaciyaa khaalidiina fiiha khaalidiina fiiha qofka bani aadamka ay wuxuu jecelaya inuu waxna helo uu kuna waaro se wax jira maa qofku in la idhaha waxaasaa lagu siinaya dabeetana in yarbu waxaa adhaynaysaa waad ka tegaysaa de haddaa muxuu naflayay buu odhanaya lidaalik ba aadam nabiyuna aadam calayhi salaam markii uu khaldayay ee uu suldaarayay kii ibliiska ahaa waxa uu ihi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadam uma ku tusiyaa geed marka la cuno waxna la yeelanayo laguna waarayo alahay tusi bu marka noolow noolow waa kuwan ka hela madaxda jeer iyo dadka wax leeyahay adaal allahu cumrak allaha noo kaa daayo maalmo intaasuu ka helayaa ku mafsuudaya intaa aada hayso siino joog marka la idhaahdo taasuu ka helaya haddaba halkan laguma hayo halkan taasi laba isqabanaya maha lahaansho lagu waaraaye khaalidiina fiiha dabeecadda insaanka ayuu ilaahay og yahay inuu jecel yahay inuu wax helo waxaasiiyo isaguna aana iswaayin halkaasay ku dambaysaaba ilahay halkan lagumaayo nuzulan min cindi illaah nuzulan min kafuuri raxiim bay aayaddii kale ahayd nuzulan min kafuuri raxiim nusulku waa sooryo amartigelyo min cindi illaahi waxay sheegaysaa ilaahay xaggiisa ka tahy sooryo nin madaxabaa loo santaagaa ama loo hanqaltaagaaye nuzulan min cindi illaah sooryo ilaahay ka war ilaahay wuxuu ku uhi anaa ku sooriyeynaya kuu diyaariyey sooriye ilaahay waa midaan ah, runtiisu masteegta lahay wamaa cinda allahi khayru lilabraar alabraar alabraar asxaab albir waa samafalayaasha alla wuxuu uhi waina min ahli lkitaab kuwii kitaabka la siiyey waxaa ka mida lama mid baa ka mida yuuminu billaah ilaahay rumaynaya wamaa shay rumaynaya unzila ilaykum qur-aanka la idinku soo dejiyeyna rumaynaya wamaa unzila ilayhim kutubtii lagu soo dejiyeyna rumaynaya khaashiciina lilaah ilaahay bay u khushuucsan yihiin oo ay isu dhul dhigayaan laa yashtaruuna ma iibsanayaan biaayaati illaah ilaahay aayadihiisa iyo diintiisana kuma iibsadaan hamanan qaliilan lacag yar adduunyo yar diinta adduunyo ma dhaafsadaan ee waa niman diinta ku adag ahlu kitaabka qeyb ka mid ulaa'ika kuwaa lahum waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii bay cinda ilaah ooda agtiisa ku leeyay ina allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg tahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow isbiruu sabra wasaabiruu cadowga la sabartama waraabituu difaaca adkaysta waataquu allah ilaahay ka cabsada lacallakum tuflixuun si aa u horumartaan oo guulaysataan guushu halkaasay ku xidhanta qur-aanku waataynu soo tilmaanayo mar walba dadka wuxuu barayaa cadaaladda ciddii uu faallaynayo kuwooda xuniyo kuwasan marna israacin maayo suuratu suuratulbaqara aad waxay uga soo warantay yahuudda suuratu aali cimraanna aad waxay uga warrantay kiristanka annasaara nimanka la idhaahdo qur-aanku u bixiyey marka xoogaa faalladoodu socoto faalladooda iyo foolxumadooda iyo maxaadiirtooda waxyaabaha dadka looga digayaa markay muddo socdaanba ilaahay wuxuu ka soo reebayaa inta wanaagsane ku jirta cadaaladda waa saas weeye inaan dadka dhinaca lagaga qabanine qofka wanaagsan wanaaggiisa la sheego marka iyadoo weliba ay yar yihiin oo aanay badnayn inta ahlul ka islaamta siiba nasaarada ayaa qur-aanku intii yarayd gaar uu xusay weliba aayaddan oo kale keliya kuma xusina aayado badanba ku xusay aayaadkaa waxaa ka mid ah aayadda ilahay uhi aladiina aataynaahum alkitaaba min qablih hum bihi yu'minuun aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih wa min qowmi muusa wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun laysuu sawa'an min ahli alkitaabi ummatun qaa'ima yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun ina aladiina uutu lcilma min qablih idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina la mafcuula intaasoo aayadood iyo lixdaa aayadood macatan intuba waxa ay ka markhaati kacayaan qaybo yuhuudda iyo nasaarada ka mid inay wanaagsan yihin inayan dad liin leh inayan dad waajibkii guta marka kuwaa ha ihmaalinina hana ku dulboodine dad lagu xisaabtamayo walaalihiina weeye ogaada waxaa ka mid ahaa boqorkii xabashida waktigaa haystay nabigu uu joogay calayhi salaatu wasalaam axmed najaash la odhan jiray wakhtigaa xaggan waxaa looga yaqaanay xabashida axmed nagaash ayaa looga yaqaanay waxaa uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam maalintii uu dhintay ninkaas asxaabtuu la hadla wuxuu uhi walaal aa leedihiin oo eryadaa xabashiida jooga oo madax ka ah baa geeriyooday soo kacaan ku tukanna salaat aljanaasa marka janaasadii uu nebigu ku tukaday bay ahayd calayhi salaatu wasalaam dadka halkan qur-aanku uu ammaanayana wuu ku jiraa markii uu tegay jacfar ibnu abi aalib radia allahu canhu isagoo horkacaya qayb asxaabta ka mid a ah, ee nimankii gaalada ahay ka daba tegeen ay yidhahdeen noo soo celi koox yaroo firdhadaa naga timid xagga yagiye ee ui war bal yeeh ku dul ariya jacfar ku dul akriyay suuratu maryam waa qoladii ilmaysay buu ahaa ilmaysay ee yidhi kan iyo kii nebi ciise lagu soo dejiyey il kaliyay ka soo wada baxayaan waa xaqiiqadii jirtay buu sheegay waaya sidaasaa ilahay waa maanay waina min ahli اlkitaabi laman yu'minu biاllahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim kii lagu soo dejiyey kii laydinku soo dejiyey bay labadaba rumeeyeen kii inaga laynagu soo dejiyey baa ilaahay horraysiiyey waayo waa ka nasakhay koodii way khushuucsan waa la soo dejiyo qura maaha waa rumayn dhab ah iimaan qalbiga degay bay sheegaysaa khaashiciina lilaah laa yashtaruuna biaayaati illaahi amanan qaliilan waxay sheegaysaa ammaanadii may khiyaamayn sida ay u khiyaameeyeen suufiyaasha iyo wadaadada yuhuudi ulaaika lahum ajruhum cinda rabbi abaalkoodii wuxuu nebigu tilmaamay abaalkaasi inuu laabanlaaban yahay qofka rasuulkii hore iyo kitaabkii hore rumeeyey rasuulka dambe iyo kitaabka dambena rumeeyey abaalmarintiisu inay labanlaabantahay buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddexda qof ee loo labalaabayo ajrigooda ayaa uu ku xusay in allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg badantay waxaasoo bani aadame halkan ka dhaadhacaya aakhire ilahay is hortaagaya ee uu xisaabinayo isaga kuma dhib badnaa way u dhib yarta suuradda waxa ilaahay uu kusoo gebagabeeyey sidii qaybaha horeba bilowgeedu ahaa dadka muuminiintaa ah inuu ilaahay faro waxay falaax ku helayaan insaanka haddii la idhaahdo miyaad habsaami mise waad horumari miyaad dabadgeli mise waad halaagsami mar walba wuxuu dooranayaa horumarka iyo guusha taana waxaa lagu helayaa dadaal la bixiyo wixii qaalaya isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqu llah sabirka xaaladaha caadiga saabiruu saabara isbiruu wasaabiruu macnaha sabara iyo saabara ayay ka yimaadeen labada ficil isbiruu waa xaaladda caadiga saabiruuna ficlu linayn baa la ydhaha waa faacala waa ficlun min aljaanibayn saabara qof looma isticmaalo wuu la sabirtamay wey sabir baa xaggaa ka soo jeeday sida mid buu ka horgeeyey wey sida qaatala oo kale qatala iyo qaatala iyo sabara iyo saabara marka saabiru war la sabirtaba nimankani way adkaysanayaan oo way xejisanayaan oo waa kuwan soo jahaysane idinkuna dee la sabirtaba ha cirina waraabiu ribaadka ku jira ribaadku waa difaaca dhufayska sidaa darteed baa nebigu aad u ammaanay calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah meelaha cadowgu kaga soo jahaysan yahe cidda difaaca kaga jirta ee reerkiisii iyo dalkiisiiiy uga taga difaaca muslimka daraaddii inuu leeyahay ajri aada u fara badan axaadiid badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid a xadiidka muslim u nabigu ui calayhi salaatu wasalaam maalin difaaca iyo ribaadka aayaddu ay nafartay lagu jiro dhufayska cadowga loogu jiro ummadda laga difaaca islaamka diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ayaa waxa ay ka khayr badan tahay bil la soomanaado oo la taagnaado habeenkiina cibaado ribaadu yowmin wa leyla khayrun min siyaami shahrin wa qiyaamin inaad maalin iyo habeen difaaca ku jirto bil aad maalintiina soomantay habeenkiina cibaado u taagan tahay bay ka khayr badan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxa kaloo xadiidkii saxeixa ahaa caynaani laa tamasuhuma annaar caynun bakat min khashyat illaahi wa caynun baata taxrusu fii sabiili illah laba qof isha dee marka la sheegaya waa qofkii une naari ma taabato ama laba indhood naari ma taabato ee il ilaahay dartii la oyday iyo il ilaalinaysa cadowga waxaa nusuus badanoo saxiixa ay ku soo aroortay camalkan aynu imika hayna laftiisa qofkoo cibaado u fadhiya qofka oo cilmi u fadhiya in isaga laftiisa uu yahay ribaadka laftiisa iyo difaaca ilaan halka markaad fadhido difaac baad ku jirtaa shaydaanka iyo naftaba difaac baad ugu jirtaa wax sahlan maaha shaydaanku halkan u taagay uu gacan haadinaya wuxuu leeyahy halkan iskaga yar nafis maqaaxida halkan koob libtoona ku cabbu kuley <laughs> hebel baa halkan taaganoo ku ballansanaydeene yuu dhaqaajinayna la kulan buu kuleeyay intaa naftu waxay leedahay laba saacadood way xamilaysaa kursiga laakiin nuse saaca ama rubca masaajigu adagay marka difaac baad ku jirtaa saacadaha aad halkan fadhido sidaasaa uu ku fasirayaa xadiidka saxiixa isbaaqu lwuduu'i cala almakaari wa katrat lkhudaa ila almasaajid waintidaaru salaati bacda salaat fadalikum ribaad fadalikum ribaad fadalikum ribaad xadiidkaa muslim baa wariya waa saxiix waktiga naftu ay biyaha qabowgooda karaahiyaysanayso waysada la qurxiyo tallaabooyinka iyo socodkoo loo badiyo jamaca iyo masjidka salaad markaad tukato oo takale aad halkaa ku sugto ribaadku waa kaa ribaadku waa kaa ribaadku waa kaas buu nebigu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan ayaa macnaha tilmaamayso sidaa isugu markhaati furaysa cibaadadoo aad u sabrayso cibaadadoo aada u fadhido cibaadada oo aanad ka degdegin iyo cilmiga ilaa waa waa doonidaas doonidaa marka qofku uu ku jiro waxaa la rajaynayaa inay la nabad gasho ilaa ay jannada gaadhsiinayso kii ka degaano allahu aclam dabaylu dhinacay u qaaday marka taana ribaadkaana nebigu saasuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam suuraddu markaa sidaasay ugu bilaabantay awoodda islaamka ay farayso sidaasay ducadii ugu bilaabantay ducana u dhammaysay sidaasay ugu bilaabantay dadkii ilaahay diinta usoo dejiyo uu qiimeeyey marka in tilmaanta laga qaato waxyiga iyo cilmiga badana ay suuraddu sheegayso midh aad u muhiima weeye wallahu subxana wa tacala